abi hurayra may lakuriyey ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalama qaala rasuulka nikagol laysa shadidu shadiid mahana bisuracati iisi u badana shadiid mahan inama shadidu shadiidmaybu aladigi wa yamliku ladigi hanadaayo milkiyaayo nafsahu nafsa ladi ladiga naftiis hanadaw cinda algalabi dhirafka mutafaqun caleyh xadiiku mutafaq an abi hurayrata radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka goole laysa shadidu shadiid mahaan kii hoog badnaay mahaan bisuracati legid badana shadiid mahaan wa asuraca bilamin fafatxin man yusricu kasira lankanun dadisiya suraca lere o man yusricu masaaricahu masaaricdiis lankadisiyaye suraca lere laysa shadidu lang hoog badan mahana bisuracati dheged badana ama dhiisiyo badani shadid mal eraw inama shadid lmamduxu shadidka la amaanay may bu ah aladigi kaas dadlay dulmiyahay ka hanuun dadisiya shadidka oo la amaanay may bu ahan adag aladi shadid a inama shadid lmamduux aladigi yamliku aladigi milkiyayo nafsa nafsa aladi ladigi naftisanadaw cinda algalabi dhirkarde marki drifolanks reeba dribsha inkuliyan dribsha inkaliya kaasa shadid lereari rasulka sala lahu alay wasalam mutafakun alay may wala dirifka waxyaal eedun humo merun dadkaridaw maskure may wali rasuulka sala lahu alayh wasalam hata hadiskan may jaray dardaarti saytay lanka aw sini ya rasuul allahi yari ilaa siditooka oo kale aw yari rasuulka may laynka gaabiya laa taklaban dhirif tooy kolka dhirifta suge walhon wa eedun reeb haboon kolka sadid may leeray rasulka almamduux aladigiyo yamlik huwa ladig milkiya nafsa nafsa ladi ladig naftis hanadayo cinda algalabi irabka agdeed hanadayo naftis milkiya kaasa shadid lere lanka naftis antaliya maylhun hakureebo kaasa shadid e mutafaqun aleyh wasuracatu bilami saadi labdigiwa sat godke yalaki suraca wafatxi raa suraca waaslu aslu suracati suracada sasha cinda alcarabi man wa yasracu naasa dadka leegidaw dhiisiya katiiran in badan dhiisiya suracada saasu mana lankanunta dhiisiya sabaleda wacan sulayman bin suradin radia allahu taala canhu sulayman may lakuriye kaala sulayman may kagolay kunton ahaadi jaalisan kay fidhi maca nabiy nabo maca sheela fidhi sala allahu alayhi wasalam yani wa kay warajulaani lam rajulni yastabaani is aayayan lamada rajulna wa axaduhuma axad rajulayn lamad rajulkoosho gadixmara may gaduudaday wajhu wajul rajuli rajulkaasuu jishee gaduu gadunagadi wantafakad may afuufuntay awdaajuhu awdaaju rajuli rajulkaasay yani wadahay wadajeyshay iyo afuufameen hisgooshay oo goorto kajarang afuufameen wa alcuruq latii fi lcunuq iyo fi lxalqi doonka kajartua taasa afuufameen faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsimay golay ini an la aclamu an may ogaa kalimatan la ogo kalimadaas oo loo qaala huwa rajulku haa kalimideeda kagoolo fadid ladahaba tabafady anhu an rajul rajulkan kan ma walaa kutabafad yajid rajulka helaw lo qaala huwa rajulkan kagoolo fadey acuudu bilahi min ashayطan rajim kagoolo fadi wa dahaba ladahaba may tabafadey minhu min arajul ma walaa yajid huwa rajulka helaw oo min alabkan e kutabafadi faqaalu dadki xaadiriintaayeno saamiciintaayen alaw lirajuli rajulki may ngareno in anabiya sala الlahu alayhi wasalam qaala nabo may kagoolay tacawadu megangal bilahi ilahi megangal min ashayban rajimi kumagan gal yar yani kagoli rasulka sakari mutafaqun aleyh hadiskana mutafaq ay sabarki laki jarne baabu sabri yani may laki jarne weli sabarki sulayman bin usulad mayliya qaala mere sulayman kuntu jalisan ki fidi maca nabi naw macashela fidi sala allahu alayh wasalam warajulani lam rajulna yasabani isaayayeen lam rajul meelu roogagna isaayeen wa axaduhuma axad rajulayn lama rajul kooshan sadex mara waj wajulahadi hadka suge wajisha gaduud nagdi eedan dhirafilay wantafakad may afuufantay awdaaju awdaajulahadi ahadkaasoy hisgoosha iyo afuufameen alawdaaj may larey alcuruubo alati fi lxalqi doonka hisiyaalka garan hisgogasa afuufameen wa ofka marka dhirfo marmarsaas nagday faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul shimay ka goley ini ana la aclamu may oga kalimatan o kalimadaas oo loo gaal aad aadkan kan hakalimidyadekagolo ladahaba taba faday anu an laadi ma walaag yajidhu aadka lahay min algalab iya kutaba lahay wal hadii isku goolo dhirifkan kan sadahayso kutaba fadi hadii isku goolo fadiy kutaba fadiya ogo aye meyu loo gaalo rajul ahad loo gaal aad aadkan kan ay kagoolo faday acuudu bilahi min ashaytan rajim kagoolo fadiy a dahaba ladahaba may taba faday minhu min alaadi aadka may kutaba faday ma walaag yajidhu aadka lahay oo min alalabiya kutaba fadiyo faqaalo may wele firifka may kakooye lrnh shaydaan iya ibliisa iblisa kakooye iblis shaydaan may laku abuuray daba laku abuuri dabna may damiyeey yani yani waa saasu masalan biyo damiy way sidii meelkel saas oo kale hay tan haddin yani saasday aha shaydaan kasoy may laku megan gale ilahay laku megan gale yani rasuulku meeray lo olo fadi gaalo faqaalo asaabta law linabiy may ngarena ina nabiya sala lahu ala maya faqaalo asaabta mayreen lah lirajuli law lilaadi hadki may ngaren lan yaho ina nabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabi laho may karenyo tacawada megangal bilah ilahay min ashaydani shaydaanku megangal shaydaankaasoo rajim almarjum ila buriyay oo janada lakaburi ilaahay ku megangalas rasuulka kaerigo yani saas way mutafakun aleyh riwaayo kale ka daraasi yani mayani jinlaha oo kale saas oo kale raay mutafakun aleyh hadis kale mutafak waan mucaadi bni anasin radi allahu taala canhu ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naho ka golay man kadama lanki gariyo kaydan dirab gariyo walhalwa mankana gadirun awoodi kaafi awood ay ala an yunfida ini meelmariyo hu alkayda dhirabkaasoy fuliyon awood daca allahu subxaanahu wataala ilaah in were humankaasan were calaa ruusi lkhalaaigi kalgiyaalka maryaalkool korshoonku were yawma alqiyaamati fi yawmi alqiyaama hataa yukhayira huwa halan kukiyaar geliyohu mankaaso in kukiyaar gelaw min alxuuri kuwi cadadaayen alcini hindiguginayen maasha wali doonoon kukiyaar geliyaw xurulcinta soo bilaantay janubka jalanga adhowki lan khiyaar geliyo sabarkaasu sabri daraabiye awa mayuriyo xadiiska abu daawud watirmidi waqala tirmidi may ka goolay xadiiun hada xadiisan way xasanoon mucaad ibni ja mucaad binu anasin radi allahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalam iya gaala nabiyn o may ka goolay man kabama lanki gariyo kaydan dhiraf gariyo dhirafay langan dhirafay dhirafkisugahay reebay gari walaalwa mankana gaadirun awood cala an yunfida ini milmaryo huwa alkayda dhirafkaasoy ini gariyo milmaryon awood langawalka soobiya ku arsadaw awood ma arsane reed isdariya reebi a ilahay dartiisaan kuweri ma sabri gacal lahu subxaanah wataala ilahay were <clears throat> humankaasaan were calaa ruusi lkhalaaigi khalqiyaalka madiyaalsho korsho walan kuwere wa yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama qiyaama maalanteed khalqiga dhang meelirog yalilay hibilo ya fulan fulan o koysalilay hataa yukhayira huwa alintin kukiyaargeliya mankaasy min alxuuri gebrihi cadad gebrihi cadadaye alcini hindaguwinayno suuradilaayen maashaa wali fadaanku khiyaar geliya jabriyaalkan oo xurulcintan e eh, wali fadaaskoodalere mana saasanan khiyaar saasa sabarki isku sabray addunyada sabray oo dhirifkaas meel marin daraadiya saasun wali rawaamay ura adis sabralan baani rawaamay haw adis abu daud wa tirmidi wakala tirmidi mar adisan hada adisan waay xasanun darjidi sasan wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu abi hurayra mali ku uri ana rajulan rajulka laba may ngara o si dardaarana dardaara rajulka o saasari qaala nabiy na may kagoray laa taklab niraftoy faradada rajul rajulki nagnaga miraarang maryaala qaala nabiy may leray laa taklab an diriftoy e laa tanfud alabaka dirifkan meel marido in fulidoy a rawaana yura adeska albuaari an abi hurairata radi allahu taala anhu ana rajula rajulka waqaala rajulka meray linabiy labag lahantis may ngaray الله عليه alayhi wasalam yani wa ka ya rasuul allah ilahi rasuulkiisiyo awsini in dardaaran wa qaala nabiy na may ka gooley laa taklaba laa tanfud kalabaka hilibka ang meel marido hilibka ang fulidoy faradada rajul rajulki kanagnagay oo lay markas o sinilay miraara maryaaliya kanagnagay gaala nabiy na may lan jawaabay laa taklaban hiribtooy ay laa tanfud kalabaka hiribka ang meel marido in fulidoy leo kawaama yuriy xadiska albukaariyo bukaariye wuri sabra limbahanyi hiribka sureebal sabr waan abi hurayrat radi allahu taala anu qaala abi hurayr may ka goolay qala rasul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsimay goolay ma yazaalu lbalaa bilaayi mazuulas bilmumini mumin gobodis bilaayi makazuulas walmuminati wabilmuminati muminat gobodiya balaayi mazuulas fi nafsi nafsi lmumin muminka nafsatid isla bilaayayaw wawaladi wafi waladi waladsa ila bilaayayaw wamali wafi mali maalsa ila bilaayayaw mazuulas xataa yalkaa huwa muminkaas inti kulakulma allaha taala ilahi kulakulma walhaal ma caleyhi ala lmumin korsheyn hanin lakulma kadiyatun gefungaadaan dimban aadan damishaydon istirtiraw sawama yulay xadiska tirmidiy qala tirmidi mere xadiun ada xadiun hasanun saxiixun wa waan abi hurayrata radi allahu taala anhu qala abi hurayra may golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may ka golay ma yazalu lbalaa bilaayi mazuulas bilmumini lang mumin e bilaayi makazuulas wa lanka muminka bilaayi mazuulaso walmuminati wabilmuminati gibr muminadani bilaayi makazuulas fi nafsihi nafsi lmumini muminka naftis bilaayaya wawaladii wafi waladi awlaadisa bilaaya usuba dhibaato kadhiyaas jiri masiibo wal kadhiyaas mis awlaadisa wal kadhiyaa wamaalihi maalshay lamasiibaya labilaaya yawma zuula xataa yalgal mu'mino mu'minkaas inti ku geeriyooda allah taala ilahay kalakulamo inti ilahay kalakulmaayo kudhimado mana wamaa caleyhi walhaal maa caleyhi cala lmu'miniin mu'min korshay in haanan ilahay kalakulamo hadiyatun demban haadan ismun haadan demishaydan la tirtiraw mana walis dhibaato addunyaka deeriyadan urti laga tirtirewa rawaa mayure adeedka tirmideyo imaamu tirmidiye wuri وan iبni cabاsin رadi الlahu taعala canهuma cabdالlahi بن cabas mayl kuriya qal cabdالlahi بن cabas ina kagol kadima cuyaynat بnu xisnin cuyaynat بnu xisnin lankodheraw iya galay yani wa kay masalan fanazla degi cuyaynagaas cala bni akihi aki cuyayna cuyayna walaalshay walaalkaas nugshay korshay ka degi magashi alxur bni geesdheraw wakana may bahaaday cuyaynaada wakana huwa xur bin geestimay haaday min annafari jamaacadi yaka jari aladina nafarkaas o yudni dhawaayayayhina farka cumaru cumar adhawaaysaday radi allahu tacaala canhu wakana alguraa raariintu may haadeen asxaaba majlisi cumara cumar fidhishi asaabtisi haadeen dadka gaariiinta o caalimiinta ea shoori jiray wa musaawaratihi wa asxaaba musaawaratihi musaawarati cumar cumar shooshay asxaabtisi haadeen dadkaas gaariiinta kaan kuhulan kuhulan girmadoowyaaloley kaanuu haadana asaabtaso gaariiinta o shubaanan dhalinyarnay kaanu haadanaba faqaala cuyaynatu cuyayna may kagolaylim aki aki cuyayna cuyayna walaalsinogsmangare yabna aki walaalkay anogiisiyo laka alahay admay kin sugnaaday wajhun wuji yakalata cinda hada alamiiri amiirkan kan agdisa wujikalata sharafkalata a amiirka yani lang laharido yata may werese fastaadin anta adin dalab liana lahantay idin in dalab caleyhi calaa dukulihi dukuli lamiir amirkan galow sheedin inku galo fadey fastaadana huwa xorki edan dalabi la yani wa kay faadinahu cumaru cumarna edamey lahu lil rajuli rajulki oo cuyayne lahu licuyaynata bna xusnin yan edin dalab hagalalankaasay falama dakala huwa cuyaynatu bnu xusnin marki galiya qaala cuyayne may kagolay hi haye yabna alkhadaab inankii khadaabow harikii khadaabow haye sideew sari mana ado adkaay amiir almu'miniin iyo yal fadaay maermana hi haye tambi waay hisa bikasrin fasukuni alai hiya nugal wuriyey kalimatan o yulafatu biha rajul rajulka laki jeedi sidaw wayudlabu minhu tawajuha ijeeso faidayf lakeraw mana awi ziyaadatu yani ziyaado dalabu masalan a yani wa kay saas waay i ziyaadi hor wes nagadaas ama hi haye lan yaw haijeesay nagadaas mana yabna alkhadaab khadaab arishow khadaab arishisiyo dogi khadaab laari arishayo hayk waram serman fawalahi akadaarade ma todi antaadma siyaaso naaona mana siyaas aljazla alcadi ashay alkaira shay badan mana siyaas aljazla alcadima kowin mana siyaas walaa taxkumu anta mahogmiyaaso fina dhahdaan bilcadli cadaalama kahogmiyaaso fakadiba cumaru cumar on cumar faruk leeraaye habdi baabaka shal saaray ya dasliley cadaalama hogmiyaas le fakadiba cumaru cumar dirifir radi allahu taala anhu hataa hama huwa cumar inti kuhemiyo an yuuqica ini dhiyo bi birajuli rajulka kadhi cuyayna bibi cuyaynata kadhi kuhemi laalan kusuge o oh, yani waa kaytacbiir kusameeyo ku hemi faqaala alxoro xor binu qeyski meelo fidhiya meeray lahu licumar maengere ya amiir almuminiin muminiinta amiirkiisiyo in allaha tacaala ilaahey qaala hu alamay ka golay linabiyihi nabiy llahi ala nabishay sala allahu alayh wasalam maengere hod ilcafwa wamur bilcurfi waacrid an ljaahiliina waan ari hod qaadoy nabi lahi muxamado alcafwa cafwo qaadoy dafkus waafi waamur far bilcurfi macruuf far waacrid jeesoy anta min an ljaahiliin an jahilnimad jahilnimadiyo ku jeesoy salan eray ha waina hada rajulkun kan ena min aljaahiliin a kumidey adina may kumidato dadka la amaray cafwo qaado macruuf fara leriya kumidat kujeesada leri sokolku yalaa yakadhaarday ma jawaza ma godobna aalaayata yani aayadan tange cmar cmar magudubna xata talaa cmar ilaa ku akiha aidaas wakana huwa cmar sidis gumay haaday wasafanki surumo badan cinda kitaab ilahi taala istaago badan yahaad oob aidlan sheego dalillasi surmaayso marki waay sawaamay wuriy xadiska albukaariy imaam lbukaariy wuri e wa waan ibni cabaasin radi allahu taala canhuma saala bna cabaas may kagoolay kadima cuyaynat bnu xisnin cuyaynat bnu xisnin iya gali yani waa kay ma galay madini galiley fanazala cuyaynat بن xisnin may larey alaحmad lmuba ahmad gila cabdi oo kalbiy lanko yani reer baadi ho oday baadiyadahay oday baadi kakoye o lanko kaaba qabile oo baadi qabiiladi leeraayay ay kadfan leeraay baadidi degaay arabtaha iyo madax shohaay cuyaynat bnu xisni kalkan kadima cuyaynat bnu xisnin yaha gali orlaan gaalada hada jara markijama islaam kadima cuyaynat bnu xisnin yagali fanazala huwa cuyaynat bnu xisnin degay cala bni akiihi kiishalay dadki o yani fatadi gazwadi lera gazwata xuneyn maalka badan lasiyaay yaki jaray dadima cuyaynat bnu hisn ya garay fanazala degay cala bni akiihi akii cuyayna cuyayne walaalshay walaalkaas nabshay korshay yaka degi magaashayna alxur ibni des leraw oo madina degnaay diska degay marka nagadi wa kana huwa cuyaynat bnu hisnin may haadey min annafari jamaacadiya kumid haadey aladi nafarkaaso yudni dawaayayayhin nafarka cumaru radi allahu taala anhu dawaaysaday iya kumid iya kumid hayo may weley wakana alguraa xaafidiinta qur'aankasiyaayan may haadena asxaaba majlisi cumara cumar fidhishay asaarti sii haaden radialahu taala anhu wa mushaawaratihi wa asxaaba mushaawaratihi mushaawarati cumar cumar lashoorow shay asxaarti sii haaden cumar dadka lashoorow asaarti lashoorow yahaaden dadkaas gaariiinta e wasiirin fayle iyo gabi manaa wasiirintiis may haadena dad gaariiine kaskuhuudan germadoow yaalo lay kaano dhuraad haadana o subanan dhalinyaryaaladay hadanaba dad garhabiyey sodon jar iyo nyo farton jare meelose iyo mise dad subaan yar yaryarlay hadana gaariinta gaariinta salishoori jaray majaalis majaalisi sidii jaran waayo cumar kayd fagaala cuyaynatu cuyayni may kagoolay lini akiihi akii cuyayna cuyayne walaalkey aray yabna akii walaalkey onogkiisiyo laka adamay lata wajhun alata cinda hada lamiri amirkan cumar e abdisa wujika lata dadka oo majaalisiisa dheedo eto fastadin ingadin dalab an tali an lahante edin in dalab alayhi ala lamiri amirka korshe edin inku dalabo amirkan gal faday alayhi ala dukuli amirkan gal faday marko edin inku dalab fastadana huwa xorki edin dalabi fastadana huwa xorki edin dalabi oo lankaasakin gal fadahaya cumaro lankaasa farminfasayndirsadiyo adina cumar cumar ngadimayha lahu li xisnin iyo ingalo erimaana mayo cumar lang lawaardiya saas oo kale mahay muminiin masaaibka sujiifay yani wa kay saas oo kale yani amiru soo ay isku hergaa sujiifada saas oo kale lang lawaardiya lang obsada iyo lang yani wa kay mahay lay ofka adaalo ob sameey maad obsada lakin lanki adaalo samey la obsaday faadina cumaru cumar yani wa kay idin dalbay idibay idimay lahu lil cuyaynata bna xusn lahu licuyaynata bna xusnin yen idimi hayin galo erimaana mana beskal ya galownagdi falama dakala huwa cuyaynatu naxis maki galiya qaala cuyaynatu cuyayna may kagoolay i haye yabna alkhabaabi khadaab arisho khadaab arishayo haye weri mana fawallahi injeesay mana kidaadalo faday fawallahi hakadhaarde yaabua ma tucdi anta aduma siyaas ma unamana siyaas una rayiska aljazla ashay alcadiima shay wiin oo unu lahayni mana siyaas wa walaa taxkumu anta aadamaan xugmiyaaso fiina dhahadaan rayiska ena bilcadli cadaalad makoogniyaasel fakaliba cumar cumar adhibisi radi allahu taala anhu hataa hama huwa cumar ilaa kuhamiyo an yuuqica ini kadhiyo huwa cumar bi birajuli ama bi bi cuyaynata kadhi ilaa kuhami koylankan larbut adinka samey ilaa kuedi kuer mana idib yani amirka domangifa koy kuedi kuer faqaala alxuru xuru bnu kays may kagolay oo lanki jaliiska ahay gaariinta kumid ah law licumar may ngale ya amiir almuminiin muminiinta miinkiisiyo yaabua in allaha tacaala ilahay gaala huwa ala may kagolay linabiy nabiyllahi ala nabi sheme ngaray sala allahu alayhi wasalam hud ilcafwa ngariyo huda gaadoy nabilahi muhamed o alcafwa afo gaadoy waahay dadku swaafi waamur far bilcurfi macruf far waaril anta lijeesoy an iljaahiliina lay huda gaadoy antaada alcafwa gaadoy waamur antaada far nabilahi muhamed o bilcurfi macruf far waaril anta jeesoy an iljaahiliina asa ngariyo waina hada kana min aljaahiliina jahiliinti alla subxaanahu wataala dad amray halku jeesade gadariya kumidayo esugujesa wallahi kadhaarday ma jaawaza magudb magudubni cumar cumar magudubna ha laayata aayadi magudubna xiina waktigi talaa huwa xurba akriyay ha aayada akri xiina waktigi talaa huwa xurubnu keesba akriyay ha aayadeede akri magudubna aayadi madhaafna wakana huwa cumar siisumay haaday waqaafanki surumo badan cinda kitaab illahi tacaala ilahay kitaab sheegdiis ooba aydan sheegiyo surumaw ahay sawaama yure xadiiska albukaariyo bukaari maalushaagta fakaliba cumar marki demben yani kujesabiley wargay magudubna liley sabrile baaw sabrile kajarne an ibni mascuudin radi allahu taala anhu ana rasuul alahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may kagolay inaha satakunu bacdi inaha ina alkisata kisada satakunu satujadu may lehelo doone bacdi ana bacdigay atharatun lagaar nagasha lagoono nagashiya lehelo doon wa umuurunga lehelo doon umuurtaas oo tunkiruna inkiraasan umurtiyeede qaaluu asxaabta may reena ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo fama may taamuru anta ada maraas nana maraas qaala nabiyuna o may ka golay sala allahu alayhi wasalam tuaduna guzudaasa alxaka aladi xagi calaykum korkin hadi guzudaasa haye watasaluna suaalasan allaha tacaala suaalasan aladigi xagi oo istakara lakum isinsin sugnaadin ilahay warsudaasa mutafaqun caleyh walaharatu asara may larey alinfiraadu lagoono nagasha bishay shay lalagoona nagad caman dad laku lagoona nagad laho yani waa kay lahu lahu limanba ba xaqon haq lahaaday i fi shay akla luku lagoona nagdo ay walaabo dad badan andahaylankoonay lagoona nagdo taasa asare lerewa an ibni mascuudin ana rasuul alahi sala allahu alayه wasalam qaala rasulka may golay inaha ina alkisata kisada satakunu satujadu may lahelo doone bacdi ana bacdigay may lahelo doonay atharatun lugoono nagisho yo atharatun lagoona nagisho lahelo doono wa wal dadka ban andahaylankoonay madaha uska lagoona nagdo dheertusley ama saasa helo doontaa wa umurun al satakunu satujadu may helo doona bacdi umurun aramyaala umuurtaasoo tunkiruna isin inkiraasan ha umuurtayade qaalu asxaabti mereno ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo fama may ta'muru antaad amraasnaa na amraas hadii arantaasay dhiid gidaalka may na amraas qaala nabiy naumay goleytu aduna gudadaasa alxaqa hadya gudadaasa aladi xaggaasoo calaykum korkin haado xaggiisin korkin e ho amirka adiyosha eh ya welasan uswaadiyaasan ala samci wadaawa ini lankaasadoki amirku dhirdan adal sheekolaataan hadinu yani shay munkaraga dadan faraanwa watasaluna haggiisin lahaysan watasaluna allaha aliya warsadaasaan aladi haggaasoo istakara lakum xaggiisin siin sugnaaday oo lalagoona nagdin ilahay warsadaasan mutafakun aleyh sabra lambahaniy mutafakun aleyh hadiskana mutafak walatharatu lagoona nagasha alinfilaadu le bishay shay lalagoona nag an man lakulgoonanag lahu liman manka beleho fihi fi shay xakunka le lakulagoona nagd ay lang haggaas walka lahay lang siine lakulagoona nagdo lankoole hargisadahay gurbisda taasa athare lerewa waan abi yahya abi yaxya may lakuriyey usayd bni xulayrin usayd bin xulereray may radi allahu tacaala canhu ana rajulan rajulkaas oo min alansaari ewa qaala rajulka mera ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo alaa tastacmilu anta ada caamil makadi kaaso niyan caamil mi weelaso kama stacmalta fulana hiblow sudi shagaalan kuweelay caamilan kuweeli oo kale anina caamil mail magaalo caamil miin kadi kaaso faqaala nabiyuna umay kagoolay inakum isin tatagowna lakulama doontan bacdi ana bacdiga may lakulama doontan asaratan lagoona nagasha markaasay fasbiruu sabra hataa talgo inti kulkulmaasang niyan cala alhawli darkiya balang nin e darkaasa inti oo kulkulmaasang mutafaqun caleyh hadiisana mutafaq wa وعan abi yaحya kunyadiis abi yaحya صaxaabigi leranal kuriyey magaashay aclam shaysan ka aclameen usayd بn حumayrin رadi الlahu taعala canhu ana rajula rajulka min alansaari rajulka ansaare وaqala rajulka mer ya rasuul الlah ilahay rasuulkiisiyo alaa tastacmil anta ada caamil makadikaaso ni an caamil mi weelaso kama sidi istacmalta fulana iblow shakaalan kuweelay magaalado madahan kadegdi oo kale anin caamil mi weelaso yani saas waay faqala nabiy naumay ka goolay an yani inakum isin ansaariyatinta talgowna lakulama doontan bacdi bacda mawti ana geeriday bacdigeediya lakulama doontan asaratan lagoona nagasha lagaar nagasha ya asar asari lago ya lakulamasan asaratan lagoona nagasha markaas lay fasbiro sabara hataa talgo inti kulakulmasan nian oo kulakulmasan cala alhawli darka korshe oo kulakulmasan muttafaqun caleyh xadiidkana muttafaq wa wa usaydun usayd bilamilhamzati hamzada godkeelaakhilab yani wa hudayr hudeyr dihain muhmalatin dihain hayalaki muhmalatin yani la dibactiray malumunatin landhabisin mana malumunatin lagoday hudeyr yani wa kay wa mucjamatin waladin wabiladin alaki daadkaas oo mucjamatin ladhabisi hudeyr waay maftuxatin la kordhiyay hudeyr wallahu aclam labdilay mana saas mana wakalafaaidaysamale shagal shagal shagal shagal shagal ay ruya may la uriyey waan abi dahri abi ibrahim abi ibrahim mayl kuriye cabdillaahi bin abi ofa radia lahu taala canhuma ana rasuul alahi sala allahu alayhi wasalam faahi rasuulka fi bacdi ayaamihi ayaami rasuul rasuulka ayaamtis bacdigoodi ayaam lkitaal wa alati ayaamtaasoo lagiya huwa rasuulka lakulumay fiha fi layaami alcaduwa lakulumay ya intadara huwa rasuulka sugi hata ida maalati shamsu hata ida zaalati shamsu ididi marki zuule ilitiye kaama nabiy gumay fihin fi asaabi gumay faqaala nabiy naumay kagora ya ayuhanaasu dadoo kuwan eh ho laa tatamano nkul untamaniden ligaa alcaduwi odow likulamoshi intamaniden wasaluu suaala allaha taala ilahay alcaafiyata caafiy suaala ilahay inisan caafiyo o dagaalan dhiina kaa suaala odowka sinkoobsadaan sinkoorkagaan suaala faida lakiitamu laala hadii lakuluntaan hum alcaduwa odowka gaalo lakuluntaanwa markaasay he fasbiruu sabra waclamuu ogaada ana aljanata janada taxta dilaali suyuufi seefiyaalka hoosiyaalkooda hoosiyo ininkasagonta ogaada waay uma qaala nabiy naw may ka goray allahuma ya allahu aleeyo munzil alkitaabi ya munzil alkitaabi kitaabki kaamilka hay alihi hadijiyo wa mujri asaxaabi waya mujri asaxaabi saxaabka alihi dareeriyaayo bayna asamaa waalardi dareeriyaayo wahaazim alaxzaabi waya haazim alaxzaabi gaaladii iska haysatay hasba haysati alihi jibiyaayo haazim ilaahu jibi hum alkufaara gaaladan jibi wansur ilaahu gargaarnaaun aleyhim ala lkufaar gaalada ninku gargaar alayhim ala adu ismilh mutafaq alayh waan abi ibrahima abi ibrahim may lakuriyey magashi cabdllahi bin abi ufa radi allahu taala canhuma cabdllahi may ba lakuriy ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam fi bacdi ayaamihi ayaami rasuli rasuulka ayaamtis bacdigood ayaamlkitaal aha ayaamti rasuulka degaalmaay bacdo kumida may lakuriyey alati ayaamtaasoo naqiya huwa nabo lakulomay fiha fi layaami ayaamtas dahdiya alcaduwa odowka lakulome nabag odowka gaalada lakulami may lakuuriyay intadara huwa nabag ini sugi ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ye intadara huwa rasuulka sugi fi bacdi ayaamihi ya sugi alati ayaamtaasoo laqiya nabag lakulamay fiha fi ayaam alcaduwa yar majruku mutacaliqun bima bacdahu eh ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam intadara huwa rasuulka sugi fi bacdi ayaamihi ya sugi ayaamtis bacdigeed ya sugi alati ayaamtaasoo laqiya huwa nabag lakulamay fiha fi ayaam alcaduwa gaalada odowka lakulamay xataa ida maalat shamsu ididi marki iilitay oo yani wa ka iilitay min jihati min jihati lmashriga ku iilitay ila jihati lmagribi iilitay doorgali ata ida zaalat shamsu lagg xata ida maalat shamsu ididi marki iilitay niskubatay inta iiliti ye zaalat shams ididi zuuliye fama nabiy nabo gumi fihim fi yani fihim fi naasi dadki saati dhaabiyo ya faqaala nabiy nabo kudbin afeyo nagday meereyha ya ayuha naasu daba kuan eho yaa bua laa tatamano intamaniden ligaalcaduwi odowka oo gaaladeda kulankoodi odowka lakulamawsha intamaniden wasaluu suaala allaha taala ala suaal alcaafiyata caafiya suaala faida lagiitumu hadi lakulantaan hum alcaduwa odowka gaalada lakulantaan fasbiruu markaaso sabra waclamuu ogaada ana aljanata janada sabra manaa walaan dhimadaasan walfayl wa waliliraadiyaay mustaqbal kahay dhimad iya meelika helaasan waclamuu ogaada ana aljanata janada taxta dilaali suyuufi seefyaalka hoosyaalsho hoosyaalkaas hoosyo ina janadka jarta ogaada mana seeftan oo kornaakin gaada goortalakooka gooya meelo seefti kora jarte hoos iyo hoostan e ya janadii oo goorta gooyawsha e shahiidnimadaasa janad lakeela waclamuu ogaada ana aljanata janada taxta dilaali suyuufi seefyaal hoosyaalkooda hoosyo inyata ogaada waktigaas aalada laka degaalamawa ma inka wiilashay yani inka badan ashay suyuuf alaan hado kilikadagaalamo gaala oba kiladagaalamo sidilay hub alo kilikadagaalamo usun hobka suge hoosisle ya janadhaati waayo aclamu ogaada ana aljanata janad tacta dilaali sayuufi seefyaala hoosyaalkooda hoosyo ini haati ogaada waay uma gaala nabiyu naomay ka gore allahuma ya allah saasum ana ducaado markasta lanka muminke hubka kadagaalamo kankuwin mayba ducaado ducaadal markas yani waa kay masalan lago-ayo ilahi lasugo lanbahay allahuma ya allah aleyo mursil kitaabi ya mursil kitaabi kitaabka kamilkahay alihadijiyo kitaabki qur'aankahay kamilkahay alihadijiyo wamujri asaaabi waya mujri asaaabi saxaabka alihi munaado o xudifa minhu arfu nidaaiyo mujri ya munsil kitaabi ya munsil kitaabi allahuma ya allah aleyo munsil kitaabi ya munsil kitaabi kitaabka kamilka alihadijiyo allahuma tir may lerayo allahu matag manaa may bedelkotaan yaatiya bedelkood markaas taas garteed culmad marki oonay yani lagbayan walagabire allahuma ya allahu yalili allahuma ya allahu aleheyo munzil alkitaabi ya munzil alkitaabi kitaabka liha dejiyo wamujri asaxaabi ya mujri asaxaabi saxaabka lihi dareeriyo wahaazim alaxzaabi ya haazim alaxzaabi kuwanti gaalada hasbahaysadeen alihi jibiyo haazim ilahu jibi hum alcaduwa odowkan jibi wansur ilahu gargaarnaun aleyhim alal aduwi mutafaqun aleyh adisina mutafaq waay baabu sabri umanishaay fasbiruu fa ida lakitumuhum fasbiruu taaso miila baabka ninkawafaga baabu sidki hada kan baabu sidki run sheegow yan baabey qaala allahu tacaala ilahay may ka goole ya ayuha aladina aamanu ruyalinaw rumaayano walbala rumaayi lahay hani rumaayano ittaqi llaha ilahay kaogsada wakunuu haada maca saadigiina han runta sheegow macasho haada liiska saadigiinka darsama o ahaada wel ilah waqaala allahu tacaala ilahay may ka goole wasaadigiina waamdaxu may amaaney asaadiin ahaan runta sheegayan amane migalka eh wasaadigaati bilanta runta sheegayan ya amane wer ilahi alazaab surat lazaab macruf waqala lahu taala ilahay may kagoolay falaw sadaqu llaha ilahay hadii inrun sheega lahaayeen lakana tasdiigasa khayranki kheer badan lahum yo lahantoodan kheer badan hada fadi kheer badan may lakahele ilahay lan run sheego ilahay yani diinta si dhabe lan rumay lo falaw sadaqu llaha ilahay inrun sheega fadeen lakana dalika tasdiigu kumayo kaas kaasa waa khayran lahom kin khayr badan muminiintin khayr badan hada fadi sa ilahay ron sheego nambahani waqaala wamal axaadiis axaadiis falawalu falxadiis lawalu xadiiska uu lacni yahay can ibni mascuudin yalkuriwa falawalu falxadiis lawalu marwiyon wal weriyey can ibni mascuudin cabdillaahi ibn mascuud radialahu taala canhu an inabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naomay ka goole ina sigaronto yahdi yusil deersiye ila lbiri samafal insika deersiye wa ina albira samafalkana yahdi yusil deertiye saaxibaho ila ljanati deertiye yani saas waay wala kheerkasa dhale tan tana kadeersiyaas taasan kadeersiyaas tan dem ilaa mustaqbalka faylahasajnagal wain arajula rajul la yasdugu huwa rajulka run sheege hataa yuktaba unti lakortuga cinda allahi ilaa agdis sidiigan run badna sidiiginta lakadare markadem wain alkadiba beenten yahdi yusil huwa kadibka deertiye ila lfujuri faajirnimo daacad ilahi lakubahya deertiye wa alfujur may buahan daacad alkhuruuj can daacat illahi ilahay daacadiisa kubaw ila lfujuri faajirnima dersi wa in alfujura faajirna daacad ilahi lkuboon iyo hadii yuusil dersiye ilaa naari naarada dersiye walaa hun yoon isla dhalaayan kan hun kana dhale kaasana dhale markisen ilaa milhun yani saahib yani wa ina arajula rajul la yakdibu huwa rajul been sheege beena wadeey wadeey reer been ada nagde xataa yuktaba huwa rajulkaas inti laku abtuga cind allahi ilah ardis iska kadaabin talka darag isla kharaasuna lili mutafaqun caleyh xadiiskana mutafaq wa falawal wamal axaadisu xadis falxadiis lawal xadiiski ulmarwiyin wal weriye an ibni mascuudin radi allahu taala anhu an inabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy naumay golay nasidaro yahdi huwa yusil huwa sidkiga deersiye ila lbiri samafala deersiye wa in albira samafalka yahdi yusil huwa biriga deersiye ila ljanati jini deersiye wa in arajula rajul la yasduq huwa rajul hun sheege xataa yuktaba huwa rajulkaas inti laku abtugaw cind allahi ilahay gasidigan hun badan laku abtugaw wain alkadiba been yahdi huwa yani wa kay kadib kusuga deersiya ila lfujuri faajirnamantika deersiye way wain alfujura faajirman yahdi yusil huwa fujurka deersiye ila naari naaranta deersiye wain arajula rajul layakdib lamadaas wada lawreed lamadaas wada tiya gaayada nagadaas yani firiduree wain arajula rajul layakdib huwa rajulkaas oy been sheege hataa yuktaba huwa rajulkaas inti laku abtugaw cind allahi ila agis kadaaban been badano koogto xadidkana mutafaq alayh ani alxadid ani xadidka lamaad marwiyon an abi muhamadin abi muhamad lankilaray magaasheeye lakuri kunids alxasan sinki alamin asan bni ali alxasan bni cali bni abi alib radi allahu taala canhuma sibdi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam qaala may ka goolay xasan xasan binu caliyin may ka goolay xafidtuha xifdiyer min rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasuulka heshe waa ku xifdiye da ya ku xifdi unug yaryahay rasulka hanasa kuderyeli da yani wa kay kutab utro kutable waay ma walaagi yuriib huwa maagi shaki giliyaw ka adka shaki giliyaayo galbagan hasalway hanasay kutab ilaa maagi intab laa yuriib huwa maagi shaki giliyan kaada shakisina bariyan may weli fa sidka runta dumaniinatun hasalo waay walan hasale walkadiba beentana riibatun tumi shak waayo saas yani rawama yuli hadika tirmidiy wakala tirmidi aditun hada haditun saxiihun iwa qawluhu yuriibuka kagol huwa lafdishe huwa yuriibuka lafdag guriya may la akriyay bifatxilyaay yariibuka walamiha lamilyaay yuriibuka lamad wal akriyo wamacnaahu macnaa yuriibuka maylewa utruku tab ma walaagi kutab tashuku anta bishakiyaas yani wakay kutab fi xilihi xilima maaga halaalnimadiska shakiyaas kutab wacdil an iloy ilaa maaga an iloy laa tashuku anta fi fima maaga fishan shakiyaan an iloy waay alxadiisu tani marwiy can abi muhamadin abi muhamed may lakuriyay magashayna yani wa kay xasan bin cali bin abi alib radia lahu taala anhuma utiyashilkraaal hasan may kagoolay xafidtu maya xifdiyay min rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sheshe maya kuxifdiyay da kutaba kuxifdiwa xadiiskan kaa kuxifdi da anta ad kutab yani hasano dadkudhawalamije ma walaa gol al walaagi kutab yurib huwa yarib huwa maaga shakigeliyaw kaas ama yurib huwa maaga shakigeliyaw kaas kashakigeliyaw wal al wala shaki sidhaliyaw walaan koy sameey koy ka hadal oo badisarto shakabkidaliyo kutab ilaa ma aladi kooli ficlan tab laa yuriib huwa makin shaka geliyan ka shakatindaliyan kooli ficl oo shakatingeliyaane shakanka jarne bajare kaasun tabwa may wele fa ina sidka runta dumaninatun hasalo waay fi qalbi galbiga dhadis walka hasalaw dumanin wa wal hasalaayo yani saasa dumaninatun hasalo waay walan hasalaw runtooba sheeg dilankahaysa male adin galbigan hasalsiy dimba koderi misaraas walkadiba beentana ribatun tuhum ay shakua walkadiba beentana ribatun shaku kalkun dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka red riibu managana beentiha e been hoob riiba nagati dac waay red daas oray dac maa yuriibuka ilaa maa laa yuriibuka red been riibi ma aha wal oo shaka dadkidiya waliki shaka geli kutabred walkadibu beentana ribatun tuhum waay yani waa kayhin saaso hadisana rawaama yuri hadis atirmidiy tirmidiya uri riibada maanaa shaku walkadibu beentana ribatun riiban mayleri da ma yuriibka sawa tirmidiy tirmidiy adis suragal tirmid mer adidun ada adidun asan ada adidun way adiskaso sain saay qawluhu qawlu qawl nabi nabo koolshe yuriibuka kagooli huwa lafdigaas oo yuriibuka e koolkasoy bifatil bayaay yaada kordhooshe laaki yariibu walamihadamilyaay yuriibu lamad walaaki wamacnaahu macna lhadis hadis macnaa shimayleya utruk antaada kutablan yaho ma walkutab walali walaagi tashuku antaadiib shakiyaas fi xilihi xili ma maada suge xalaal nagdishidis xalaal nagashidis kashakiyaas min qawlin aw ficlin qool i ficil wali adag xalaalnimadis kashakiyaas oska kutabo walaan hadii ad hadalkan ad kaada la fadi xalaala mis xalaal ma ed kashakidan kaada looy haye ficilkan hoob ad koy suubiga gal xalaala mis xalaal haram ad kashakidon ficilkaasan suubidoy wacdil n iiloy ilaa ma shey n iiloy laa tashuk ilaa ma ficil i qool n iiloy laa tashuk antan shakiyan fi fi ma fi xilihi wa laa tashukdan shakyan fi ficilihi ilima maagu sigaalaalnimadiisaanka shakyan kaaso in ilayo xadiiskana mayfua taasu macnaasheegni qaala lmualif alxadiisu thaalitu dheh xadiiska sadaad marwiyon wal weliyey can abi sufyaan abi sufyaan kunidislankileerahay magaashay sakri bni xarbin mucaawiyatn abi sufyaan awshay mucaawiya awshay waay sakr bin xarb abi sufyaan radia allahu tacaala min cabdishamsaay fi xadiii xadiisi abi sufyaan abi sufyaan hadisamail kuriye hadiiskaas oo adawili dheeray fi kisati hirakla hiraklega sidis maligo o maligol rom leerahay hirakli leerahay kaysar hirakli sumido ah. eh, yani hirakligaas sidis hadiiso dheeray abi sufyaan iyo hirakli datiyo martimay lakuriyey gaala hiraklo gaalka hirakli leerahay madahaga ay soo abi sufyaan wareysadaayo rasuulka sala allahu alayhi wasalam na wareysadaa meeray famaadaamay ya'muru huwa nabag amre kumaysinsan amre yani anabiya nabag maysan amre hirakli leh xilwarsadaa abi sufyaan qaal abu sufyaan may kagooley ultan mer yaqul huwa muhamed may kagooley markaasasaliya abu sufyaan hadalkan sheegaha jawaabahay waktagaas gaalahay laakin gadaala ku islaamiy markisa islaamiy adiska sheegahay iraglaortnaamarkil yaqulu muhamed may kagooley ucbud llaha ilahay caabuda waxdahu munfaridan haal haadi kaleedis caabuda walaa tushriku n lagudaajideen bi bilaahi ali shayan shayan lagudaajideen cibaadada ilaahay laybas khasisa walkala lagudaajideen jumlada walaa tushrik may tafsirin asa ucbud lahadasa tafsiri ilahay caabuda shareedis caabuda sadee walan lagudaajireen mana fasran wasrukuu kutaba ma walaa kutaba tagulu aabaaukum auteedin kagoolaya auteedin sanam caabudowki walaya kagoolayan kutaba wa saasa na ere mana muhamed saasa ere ley markaasi hadalkan adilankan jawaabay beenni sheego koro badan lajaran oo been sheego holgobsade taasna in laimahin rumaysanaan nungli nunglahayn laakin gadaalaha bi yani aman tabidka sheegay marsiisa islaamiyo yani wayamuru wa muhamed may kale dad amrey naauna may na bisalaati salaat tukado na amre wasidki wa bisidki run sheego na amre baa basid imaka jare runta ninkuwafoge rasuulullahi dad amri runta ini sheeg walcafaafi dhoorsanaan ya dad amre walbuhumaate laka dhoorsado wasilati wa bisilati hariiriyo oo garaabada la hariiri intaasna dada amare mutafakun caleyh kol hadiska dheereer maalushay hangun hadi wasajimeli waafagawlakugobda mana yani mayliya waka sakar bin xarb radia lahu taala anhu fi hadisi hadisi sakar abi sufyaan hadis mel kuriy abi sufyaan gaalada yani quraish kufaar quraish dan kii gaamiyaayey gazwata uxudin gaamiyaayey oo bedel susabishay ka dhiiday dhib badnaada jari markidima islaami waako fi hadisi hadisi sakar sakar hadis mel kuriy hadis kasoo dawili dheere fi kisati hirakla marki islaamka galina lankeese wahayo islaamka gali eeda islamka lan goboday kutucad badan ka sameeyey fi fi hadii hadisi sakar sakar hadisi mel kuri hadiska soo dawili dheray hadiska soo fi kisati hirakla hirakla kisidisa hadi ahaati yani qaala hiraklo hirakla may ka goolay marki abi sufyaan warsaday famaada may ya'mur huwa muhamed amre kumis maysan amre qurayshatin muhamed maysan amre yani huwa hirakla may najeede ya'muru faacilka wa annabiyan laba maysan amre qaala abu sufyaan may kagoolay gultaan mere yaqul huwa muhamed merey ucbud llaha ilahi aabuda waxdahu munfaridan alaali sireedis walaa tushriku lagu lagudaajiden bi bilaahi alla shay an lagudaajiden sadad ere mana watrukuu kutaba ma walaay kutaba yaqulu aabaukum awteedin kagoolay awteedin oo kufaarte gaalade walaayo kagoolayn sana mala aabudoy diintin lankin sheegahay un obyaalkan ma kudeerniyo layin kutaba arimana saasadad ere watrukuu kutaba ma walaa yaqulu aabaukum hawtedinka quraan kutaba ya'muru huwa muhamad naa un may kalen amre bisalaati biyada salaati salaad gudashadiyana iyo dad amre wasidki wabisidki rungna dad amre walcafaafi doorsumanga dad amre wasilati baraabariyo dad walfaylayle dad amre mutafaqun caleyh iraglati eraayo manala walfaylayle dad amre hinlankaasaan faylehay yeeri marki dem loo yani mahay oo goomkay in ogolaadanang marayo maahin oo yani wa kay madeeraw maahin baalay maroogu ma an khaadima fadaylankaasay raaqadi kadaa eraayo marka hadalkaas kadheegya reed iragl ciidankisha iyo nayo daski toosis loogen wasiirinti ya isla buugaan isla gayliyan reed marki demunoon binaanka lana biyay kabacdi yani wa kay markaasa isinlaysan jaraba isuna reedinti yani maharaan admarumayn marki dem laakin hadal shay walaa kadhawaad ilan ahlu kitaab aha mutafaqun aleyh hadisna mutafaq waay alraabicu alxadis raabicu xadiska afaraad hoob hadis tiriyaw yani si hadi baabka dheerayn kabne alraabicu alxadis raabic an abi haabitin abi haabit mayl abi saciidin waila may lae bilwalid magaashay sahlbnu yani sahl bni xunayf sahl bin xunayf leeraa magaashay intaas may buan kuni elay abi thaabit walka sheeg kunidis may abi saciid walka sheeg may abilwalid walka sheeg sahl bni xunayfin wa huwa sahlka badriyun beder kola nisbey waha asxaabu beder sadidi boqol iyo toman dhorki yaka jaray radia lahu tacaala canhu ana anabiya sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy naomay ka golay man saala lanki suaal allaha tacaala ilahay suaalo ashahadata shahiidnimo suaal bisidin rong man kasoalwa balaga allahu ladertiye mankaas manazil shuhadaai dadka shahidinta manzilyaalkoodiya dertiye wain maata walaw maata huwa mankaasaba geeriyoodi calaa firaashi firaashima mankaas firaashi korshihaabka geeriyoodi tawaamay wuriye xadiiska muslimun muslim iya wuriwa arabicu alxadiis raabic nabi saabit waqiila abi saciidin waqiila abi lwalid sahl ibni xunayfin wahuwa sahlka badriy bederka lanisbeyo asaabu beder iya kajaray radialahu taala an asaabta taskin falbadaya kajaralew radia lahu taala anhu ana nabiya sala lahu alayhi wasalam qala nabiyu naomay kagolay yani man saala lanki suaalo allaha taala ilahay suaal ashahaadata shahiidnimo suaal ilahu shahiidnimo irzaaq ero shahiidnimo suaal bisidkin rungnamona ka suaal yani si dhaben ka suaalo balaga llahu balaga llahu ala deersiye bisidkin run taasu baabka meeli waafago bisidkin baa sitiya ka jarnay yani balaga llahu alahumankaasoy deersiye manaazila shuhadaa shuhadada manziliyaalkood iyo deersiye wa wain maata law maata huwa mankaas aba geeriyooda ala frashi frashima mankaas frashi e korshayaoodirawaamay wuriye o adidka muslimo alkamis alxadid alkamis an abi hurayrata radi allahu taala canhu qala abu hurayr may ka golo qala rasul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka golay yani gaza nabiyun nabago iya duuli hada goor nabagaaso min alambiyaai ambiyad ilahi kumid e, salawaat llahi ala naxariisiyaalsi wasalam salaam lah ala nabadgeliyaalshay calayhim cala alambiyaai ambiyad korkooda liyeela faqaala nabiy nabo may ka golay faqaala nabiy nabagi sugahay may ka kadoola liqawmihi qowmi nabi nabagaas qoomshay may ngara laa yanbagi owla mahaan maya laa yatbac ay ranay ni an ay ranay rajulun rajul ay ranay wa rajulkaas oo malaka huwa rajulka milkiyey dulcam raatin naag dulacshe milkiyey naag nikaafsadi walhaal huwa rajulkana yuriidu doono ay ranay an yabniya ini orooso biha bilmar'ati maridaas orooso fadahay walama yabni walhaal lamaa yabni oroosna bihaa bilmara oroosna waan oroos fadahay ayrane lankaasoy walaa axadun axad ayrane axad kaaso yani waakti masalamtaaso banaa dhisay buyuutan guryaalo dhisi lam yarfacan korwelne suguufaha suguufal buyuti buyuda saangaafyaalson korwelnena ayrane walaa axadun ayrane axad kaaso sun addunya bilaaw ho ishtara ishiraysaday hanaman irin aduudaday o khalifaatin halyaalo oo uurle riman aduudaday wahuwa rajulku sideena yantadiru sugaha awlaada awlaad alkhalifaat halaagasoo riman awlaadiyo sugahayon hayranay waay fakazaa huwa nabagi duulideed fadanaa huwa nabagi dhawaaday min alqaryati tuulidi yan dhawaadi salaat alcasri salaat alcasr yan dhawaadi o qariiban wal andhaw zamanan qariiban zaman andhaw min dalika min salaat alcasri andhaw yan dhawaadi tuulidi yan dhawaadis waktigaas faqaala faqaala nabiyu nabagi lishamsi ididime ngara idiidya lahadla inaki ad erhiyey ma'muratun ad may sila amriye asa bilgurubi yalaka amri agdiyo laka amray waktigao dhamaadinidido laka amri wa ana anina ma'murun may liamray bilgazwi anina dulmaada liamri waktigina gariibu allahuma ya allahu aleyo axbis ilahu xabis ha shamsadan calayna korkaaninku habis inti tuuladan kufurdaan yani wa kay saas faxubisat hiya shamsadiya la habisi hataa fataxa allahu ilahay intin kufuraay aleyhi ala nabi nabigi korsin kufuraay fa jamaca huwa nabagi kulmi alghanaa'ima ghaniimiyaalkiya kulmi fa jaat may koyta yani anaaru naara kahoyti yani huwa naba maynajeeda naara fa jaat hiya naarya kahoyti yani huwa nabag anaar najeeda faacilka jaat litaakulayni aanto ha hanaaimtaasini aanto daraabiye falam tacam hiya naarti ma aane ha alhanaaima ma aanno oo korshalay kuwadintida korshalay kuwareegatay oraan aama jarti ana korshalay kuwareegatay ma aanno wa wal dareemay may dhiigu kolkun khiyaani jarto rungal sheegoy faqaala anabiy nabo inay kagoole ina fikum dhadin dadow dhadin ya kululan khiyaanaha fier dhadina khiyaana ka jarte ganimi magungari oo jedan ama lahay dabe yani dabkan ama lahay falyubaayic labalantumoy ni ana min kuli qabiilatin qabiil kasta je rajulun ilabalantumoy qabiil kastaba lankoyo kumid e madaxsho e ilabalantumoy falazikat may dhegday yadu rajulin waktigii hor wala bayaanka lanki walala binaanka wal dareema jir falazikat yadu rajulin umadun hasa dembisheeye wal asturay ha ye wa kay ah, yani saas umadoogi hor dembisho wujiga lanka goro jari gurisho lanka ay meelo goodete lanka abtugu jari lan walisubi binaanka yaala jari yani hadi waatoya faladiqad may dhegdey yadu rajulin rajul galantisa dhegdey biyadi yadi rajuli rajul galantis biyadi yadi nabi laba galantisa ka dhegdi wa dati kalkan oo oh, qabiiladi lankastaba lanka kubohilare lanka hor galantisa dhegdi faqaala nabiyu may ka golay fikum isin dhaadin qabiilka kiida saika kidaye alulul iyaanhasiyasui falkubaaye gaar ahaan kolkun ilabalantuntoyniya qabiilatu qabiilataka qabiilada qabiilatuka qabiilada ilabalantuntoy kolkun dadkiya kolkun qabiiladi goon ahaan yalaisriyoogi falazikas may dhegday yadu rajulayni lama rajul galantiyo o alaatati yadu alaatatinga biyadi yadi nabi kadegdi ay isin haysan kolkun binaanka lakridi faqaala nabiy lahu may ka goolay fikum alulul isin khiyaanada sinka jarter walaysin animad ay kukiyaantasheena fajaa lukooye birasi milin birasin madi likooye mili rasi bagarati saado madashe walamide oo mina deebi deeb kuusunge likooye intaasa dhumis saado madashe inti adgiyaasa soo dareema saamaas madashe inti donyo deeb ee darsadeen fawalaca huwa nabagi dijiyey ha alganimata dijiy kalkunka dari fajaat inaaru naarte koytay faakalat antiha alganimata anti korshe kuwadintidag anti walaagdon tirtirti anti wa dabsi walang anoodi kataase eh. falam taxila alghanaa'imu gornyahooba girisadew muhor yahayo saas falam taxila alghanaa'imu hanaaim halaal managan liaxadin ahad kaasoo gablana nortaan uma axal allahu tacaala ilahay halaal weel ilana unining halaal weel alghanaa'ima haniim yaala lama waktigi yani ra'aahu ala aragay dacfanaa laciifnimadani tabardordani wacjisnaa aragiya fa axalahu ala halaal weel he alghanaa'ima lana unining halaal weeliwa متfق عlيh hadiskana متfق الخamis an abi hurairaa رadi لlahu taala an qala abi hurayr may gol qala رasul الlahi sala الlahu عlيه وsلم ilahi rasulsa may gol غaza نabiy nabago iya duli nabagaas oo min alambiyaai ambiyada ilahi kumide salawaat ullahi وasalaamu عalyh ala النabiy nabo korshay ahay عalayhim ala alambiyaai salawaat ullahi ala naxariisyaalsi وasalam salaamlah عalayhim ala salahi ala alambiyaai ambiyada korshoon yeela faqala النabiy nabagili gomi gomi nabi nabagi goom shay me ngaray ha laa yanba laa yakba ayranay ni an ay ranay wa rajul rajul ay ranay rajulkaasoo malaka huwa rajulka milkiyey bul camratin naag bulacsha milkiyey ay ranay a bicabdinikaahi naag bulacsha melka milkiyey cabdunikaax alayha ini lanikaxsada lankaaso ay ranay lang bilan guursadi ay ranay wal hal huwa man rajulku sideena yuriidu doonaw an yabniya ini oroosa fadaw biha bilmarati naagdasoy ini oroosa fadahayo qaabki ka oroosa fadahay saladi hakadahajar ay ranay kaas walha lama yabni huwa rajulki nang oroosna biha bilmarati oroosna taasu mana lan langalbishay reer jaro kaas hadii saboodon safaran boodon langalbishay reer jaro ini yani kitaabka lamada afisabla gaasi reeda jar ay ranay kolka yani walmabara madero dankisma jara walaa ahadum ay ranay aadkaas oo banaa dhisay buyutan guryaalo dhisi ay ranay wa lam yarfac huwa ahadkaasan korweelne sukuufahaa sukuufa albuyuti guryaalkaas aangaafyaalshan korwel usuna langalbishay reeska jaro goldatan roogdi godoodan haytiyo usuna ay ranay mana walaa axadun ahad ayranay ahad kaasoo ishtaraa shiraysaday ganaman erin shiraysadi o khalifaatin khalifaad shiraysadayo halyaale oo riman shiraysadi khalifaad alrijeel usimiisheena doon annaagatulxaamil iyo erdoone naago oo yani riman waa kaasoo shiraysaday halo i lamado aduudaday kalku lamikin dhalaaana leho afarakiina dhalaayantir kisaabsadaay falaziqad yani waa kisaas kaasna iranay wa kaasna walhaal huwa rajulkin yantadir suga iranay awlaadha awlaad alkhalifaati khalifaatkaas oo riman awlaadiyo sugaay hayraley bes fa gazahuwa nabagi duuli fadanaahuwa nabagi dhawaaday min alqaryati tuuladi yan dhawaad tuuladi injeeday kufaartiroga salaat alcasri salaat alcasr yan dhawaad aw qariiban fadanaa dhawaaday min alqaryati qariiban zamanan an dhawaad zamankaas oo qariiban dhaw min dalika min salaat alcasri an dhaw faqaala nabiyu nabagi nay kagolay lishamsi ridiyan hadalay may ngolay inaki ad iriyay ma'muratun anta adagtiye yani ma'muratun anti adagtila amiriye ata bilgurubiya diyo wala ka amray wakti kasoodahay watigaas diyaas waana anina mamurun anina may liamray yani wa bilgazwi duulimaada liamray anin lamadana allahu subxaana wataala rabigan ew kalku hoolana yani hoolole ada may laka amray diyo wala ka amray ilahay amarsiye fuliyaas anin may liamray duulimaad amarka ilahay fuliye allahuma ya allahu aleyo axbis anta ilahu habis ha shamsadan calayna liajlina unadartanani habis inti dantaan kaobsadaan watiga gala faxubisad hiy shamsidi yalaxabisiwa hataa fatax allahu ilahay intin kufuraayay aleyhi ala nabiy nabay korshen kufuraay bes kalkun tuuladi gaaladi walka gobsaday wal buri walka hoogi fa jamaca huwa nabagi kulmiyey alhanaaima haniimiyaalki magaaladi gaalada lakuhali gaalada walalkufurdi yani hanaaimti iya kulmi fa jaat hiya naariya koys yani may nijeeda naara nijeeda litakula hiya naartiyeeda ini aanto alhanaaima hanaaimtaas ini aanto daraadiye falam taطcam hiya hanaaimti falam taطcam hiya yani naarti maagne ha alhanaaima maagno makorshe las wadintiebes sunagati faqala nabi nao may kagora ina fikum dadaw isindatinga hululan khiyaanahati ahay yani wa kay akdu lganimati alkhiyaanatu fi lganima iyo hulul lere alkhiyaanatu khiyaana ini lakhiyaano ladagaro fi lganima hanimad wala kukhiyaan taasa hulul leray ina fikum dadinga hululan haadi falyo baaye labalantumoy ni labalantumoy min kuli qabiilatin qabiila kasteeshe rajulun rajulka labalantumoy a falazikat may dhegday yad rajulin rajulko yadita biyadi yadi nabiyka dhegday faqaala nabiy mare fikum isin dahdinga alghulul khiyaanad haati falsu baaye labalantuntoy ni qabiila taka qabiilada ay labalantuntoy falazikat may dhegday yadu rajulayn lam rajul galantiyo galanti yani ahay yadu rajulayn lam rajul galantiyo dhegday o talaatin yad talaatin biyadihi yadi nabi naba garantis dhegdi a faqaala nabiy naomay kagoolay faqaala nabiy nabagi may kagoolay fikum dadin algulul khiyaanadaasi fa jaa-u lakooyen daski lamadi goft ama sadidi biraasin yani madaya lakooyen raasigaas oo mitli raasi bakaratin saado madashe oo kale lakooyen oo mina deebi waana deeb kuusan eh fawadaca nabagi dijey ha alganimata dijey fajaat banaar naartiya koytay faakala naartiyaanti ha alganimata falam taxila alghanaimu ghaniimyaala xalaalmahaana liaadin aas aabtaasoo gablana un hortaanahay uma ahal lah ilahay halaal weli lana uni ning halaal weli alhanaaima hanimyal ning halaal weli lama ra'aahu anabo marki aragay dacfanaa tabardaradaan aragi wacajizanaa cajisnimadaan aragya ning halaal welay re faahalla huwa ilahay halaal weli ha hanaainti lana muslimiintana ning halaal weli mutafaqun aleyh hadiisana mutafaq alkhalifaatu khalifaat bifatxi lkhaai a kordhawshee laafay kada so almucjamati lahaldhabiisi wakasri laami laki alifa jamcu khalifatin alifa khalifatin lijamya khalifaat jamclmana sasalim ma jumica bialifin wataa-in jamclmana sasalim jamcu khalifatin wahiya khalifa may leray annaagatu hal alxaamilu xaamile wa taasa khalifa lera mufrad khalifaatna jamc red asadis aladi alhadis sadis marwiyon can abi khalidin abi khalid kunigisanki leraayl kuri xakim bin xisaam radi allahu taala an qala aki may kagoolay qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may kagoolay albayicaani lamadi walsal beecsadaaye bilkhiyaari multabisaani lama dhehen bilkhiyaari khiyaarka dhehen waay ma lam yatafaraga lamadaas intibn shal sabna albayicaani lamadi walshal beecsaden bilkhiyaari multabisaani lama dhehen bilkhiyaari ka dhehen ma lam yatafaraga lamadaas inti shal sabna fain sadaka lamadaas hadi run sheegan wabayana ini sadaayaan bria lahma lilmutabaicin la barkeeye fi baycima beegood la barkeeye wain kasama hadin isgaryan kada wain isben sheegana mucigad barakatu baycima bayc mutabaicin namdi walsal beslan beegood beeghaas barkisatirtire mutafaqun alayh hadis sadis an abi kalid xakim ibn izan radi lahu taala anhu qala xakim may ka goole qala rasul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may ka goole albayicaani lamada walshal gadadaaya albaayac walmushtari baayac iyo mushtar bilkiyaari musabisani lama dhehen bilkiyaari khiyaarka dhehen khiyaarumajlis wa ma lam yatafaraga baayaci mushtar inti mushtasabna khiyaaraka dhehenyin khiyaarumajlis inti meelisrurang ma kana beeci fasaka kor kana beeci fasaka kor ama beeci tabii koran lamadi si beeci sbada niyu ara koran fa in sadaka baayaci mushtar hadii nisrun sheegan wabayana inis cadaayan ma fi lbayci ahe maa fi lmabici was ay siminti iyonay musamanki wali dhadiyo kajar inis cadaayan ana eege laysa eedmalekada run inis eega wabayana inis cadaayan ma borika lahuma lilmutabayicayn elan barkeeya fi baycima bayc lmutabayicayn lamadii walshal gadadaayan becgoodi elan barkeeya wa wain katama lamadi hadi gariyaan wakadaba lamadi been sheegan maha muxigadalsire barakatu baycihima bayc lmutabayicayn lamadii walshal beensadaayan becgood becgaas barakadiis alisarsireya baabiyewa متafق عaلaيه حadيثkana متafق bab المراaقبati